bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsali allahuma wslama wbaaraka cala nabiyina muxamadi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd saaka oy taariikhdu tahay soddonka bisha dilxija sanadka kun afar boqol iyo soddon iyo toddoba oo waafaqsan kowda bisha oktoobar labada kun iyo lix iyo tobanka waa subax sabti ah ayaan in sha allahu tacaala halkan waxaan ka bilaabaynaa daraasaynta kitaabkii labaad ee silsiladii aan ku talagalnay inaan israacibno kutubta sunnada ah ee ay lahaan jireen a'immadii salafku ridwaan calayhim ee caqiidada ka qoreen ama firaqdii iyo kooxihii jidka ka leexday ay ku radinayaan kitaabkii hore inoo soo dhammaaday wuxuu ahaa usuulu sunna oo uu lahaa alimaamu axmed imaamu ahli الsunna waljamaca cali raxmat ullah kan saaka aan bilaabaynana isaga iskale waxaana la yidhaahdaa kitaabka magaciisa alraddu cala aljahmiya wاzanaadiqa fima shakat fiihi min mutashaabihi اlqur'ani wata'awalathu cala hayri ta'wiilihi waan faahfaahin doonaa in sha allahu tacaala waana sharxi doonnaa kitaabka cunwaankiisa waan furfuri doonnaa haddii alla idmo laakiin sidii caadada inuu ahayd waxaynu ku horumaraynaa inaan bal horta eh, tarjamada imaamka kitaabka iska leh aynu waxyar ka taabanno kadibna kitaabka laftiisa ayaynu muqadimo ka samayn doonnaa hordhac gudalgalka kitaabka iyo muqadimada imaamku u sameeyey waxaa insha allahu tacala aan ka bilaabi doonaa darsigeenna berri haddii aan laydmo laakiin darsigeena u horeeya maanta waa muqaddimo oo hordhac waay oo ku saabsan mu'allifka iyo kitaabka la fahantiisa muallifka kitaabka iska leh saynu horayba ugu soo barnay kii ka horreeyey waa alimaam abu cabdillaah axmed ibnu moxamed ibnu xambal ashaybaani almarwasi uma albaqhdaadi imaamu ahli الsunna waاljamaca waa saaxibu اlmadhab اlxambali axad almadaahib alarbaca almatbuuca madhabkaas fiqiga ah imaamka loogu abtiriyo wey afarta imaam asxaabulmadaahibka buu ka mid yahay waxa uu ku dhashay magaalada baqhdaad oo caasimadda muslimiinta ahayd markaas bishii rabiic alawal sanadkii boqol iyo lixdan iyo afar taariikhda hijriga markay ahayd cilmigiisa barashadiisa isla magaalada uu ku dhashay oo caasimaddii muslimiintana ahayd culimmaduna u badnaayeen ayuu ka bilaabay shuyuukhdii culimmadii joogtay buu xadiidka ka qaatay culimmadii kale culumta kale ku takhasustay buu wax ka bartay kadibna sidii caadadu ahaan jirtay wuxuu galay alrixla lialabi alcilmi ninka ardaygu markuu waddankiisi iyo magaaladuu joogo cilmiga yaalla markuu xambaaro wuu safri jiray wuxuu ku wareegi jiray dhulkaa kale ee muslimiinta culimmadaa kaleu la soo kulmi jiro cilmi ka soo qaadan jiray rixladaasuu marka galay dhul badan buu soo maray kuufa basra makka madiina yaman shaam dhul badan oo markaa ahayd xawaadirtii ama cawaasimtii cilmiga loo aadi jiray ayuu aaday oo wax ka soo bartay oo culimmadeeda la soo kulmay calayhi raxmatullah makaanadiisa cilmiga ah saan horeyba usoo sheegnay wuxuu ahaa imaam funuun fara badan oo cilmiga ka mid ah hadduu fiqiga yahay hadduu xadiidka iyo cilalkiisa iyo funuuntiisa kala duwan ay tahay hadday tahay culumta qur'aanka iyo tafsiirkiisa haddii ay tahay culumta luqada culum fara badan ayuu imaamku ahaa oo uu ka horreeyey inagu filan saan horeyba usoo sheegnay hadalka sheekhiisii uu ka yidhi alimaamu shaafici caleyh raxmatullah wa ajallu shuyuukhihi waay imaamu axmed cid uu cilmiga ka qaatay waxaa ugu weyn imaamu shaafici caleyh raxmatullah oo sheekhiisii ahaa waxa uu leeyahay axmed waa imaamun fii amaani khisaal yacni sideed arrimood buu imaamu axmed ku yahay imaam imaamun fi اlxadiid wa imaamun fi اlfiqhi wa imaamun fi اlluga wa imaamun fi اlqur'an wa imaamun fi اlfaqr wa imaamun fi الzuhdi wa imaamun fi اlwarac wa imaamun fi الsunna xadiidka fiqhiga luqada carabiga iyo funuunteeda qur-aanka kariimka ah iyo funuuntiisa faqriga faqrigu waa inuu ruuxu adduunka iska yareeyo zuhdiga waa la mid isagana waraca iyo xalaal miirashada inuu wax kastoo xaaraan kaaga dhoweynaya isaga fogaado iyo sunnada sunna wuxuu ka wadaa halkan saan kitaabkii horeba soo sharaxnay bimacnaa fanniga caqiidada iyo usuuludiinkana wuxuu ku ahaa imaam buu ku ahaa mar kale wuxuu leeyahay alimaam axmed alimaam shaafici wuxuu leeyahay baqdaad baan ka soo baxay axad alla ka cabsiga iyo xalaal miirashada iyo fiqhiga iyo cilmiga kaga horeeya axmed ibnu xambal baqdaad kagama imaanin buuhi yacni caasimadii loo badnaa bay ahayd culimmadu markaa joogeen axmed baa ugu sitay buu dadkii aan kaga imid magaalada baqdaad waxaa dhahaya alimaamu shaafici caleyh raxmat ullah alimaamu axmed caleyh raxmatullah saan horeyba usoo sheegnay wuxuu ku caanbaxay isagoo imaamnimadiisa la yaqaanayba haddana wuxuu caan baxay oo aad loo bartay caalamulislaami oo dhan markay dhacday fitnadii la dhihi jiray fitnatu khalqi lqur'aan yacnii nimanka la yidhaahdo muctasilada iyo firaqda luntay ayaa waxay rumeeyeen wax la yidhaahdo qur'aanku inuu yahay makhluuq oo uusan hadalkii ilaahay ahayn arrintaas markay rumeeyeen kadib oy qaateen baa waxay ku guulaysteen inay ka dhaadhiciyaan madaxdii xilligaa muslimiinta u talinaysa ninna dhihi jiray ma'muun oo haanuun rashiid uu dhalay ayay fikraddii ku shubeen wuu qaatay marka markuu qaatay kadib oo iyagu ay u noqdeen culimo u noqdeen dowladdii culimo u noqdeen qaaldiyo u noqdeen iyagu la taliyayaal u noqdeen baa waxay ku qanciyeen cid kasta oo ka soo horjeeda fikraddooda oo culimmadii sunnada ah in laba laga dhigo ama la ogolaysiiyo fikradda ama la laayo fitnadaas waa culimmo badan galaafatay qaar badan xabsiga ay muddo ugu jireen qaar fara badan la ciqaabay oo loo garaacay ayuu wuxuu ka mid ahay imaam axmed cali raxmatullah culimmo dhowr ah oo ku sabray adkaystay oo arintaa iyada ah u babacdhigay waxaa isaga dembeeyey ma'muunkaas ma soo gaadhin saan tilmaannayba imaamu axmed caleyh raxmatullah oo ma'muun muusan la kulmin sanadkii laba boqol iyo siddeed iyo tobankiibay fitnadu bilaabatay waana sanadkii ugu dambeeyey khilaafadii ma'muun waay imaam axmed waa la soo qabtay isagoo lasoo wadaa ma'muun dhintay baa la yidhaahdaa maysan kulmin marka ninkii uga dambeeyey xilka oo ahaa walaalkii oo muctasim la yidhaaha ninkaas weeye ninka imaam axmed iyo culimmadii la wakhtiga ahaa dhib badan u geystay wuu xidhay wuu jeebeeyey muddo taqriiban labaatan iyo siddeed bilood ah ayuu u xidhnaa oo mar la garaacayay walba la ciqaabayey eelaabana marka qaarkood uu miyir beelayey oo wacyiga dhanba uu luminayey xilligaas sida loo ciqaabayana cimriga imaamku wuxuu ahaa saans horeyba usoo sheegnay konton iyo toddoba sanuu jiray markaa markaa xabsiga uu ku jiro oo la garaacayo calayhi raxmatullah muctasim gadaashiisa waxaa yimid markuu dhintay wiilkiisii waahiq ayaa xilka qabtay isaguna sunnadii aabbihii buu ku socday oo culimmada wuxuu laayay wuxuu xidhxidhow ka dhigay culimadii sunnada waxaa uga dembeeyey waafiqan ninay walaalo ahaayeenu mutawakil la yidhaah ayaa xilka uga dambeeyey kaasi markuu banneeyey ninkaa la yidhaahdo mutawakil ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala mixnada iyo dhibkaasi sababtiisa ku qaaday isagaa culimmadii sunnada u soo noqday nimankii muctasiladii iyo balaayadiina iska fogeeyey culimmadii sunnadae la ciqaabayay wixii nolol ku soo gaadhay buu marka xabsiyada ka soo saaray dib buu marka waxoogaa u karaameeyey u sharfay fitnadaasina waxay kor noqotay sanadku markuu ahaa laba boqol iyo soddon iyo labadii laba boqol iyo soddon iyo labadii ayuu mutawakil ilaahay sabab uga dhigay tabaaraka wa tacala fitnadaasi inay meesha ka baxdo imaam axmed marka wuxuu ka mid ahaa culimmadii sabirtay aan tawriyaysanin ummaddana wax badanoo ka mida ilaahay uu caqiidadeeda ku badbaadiyey sharkii iyo dhibkiina uu wax badan ilaahay tabaaraka wa tacaala ummadda kaga baahjiyey sidaas daraaddeed baa wuxuu leeyahay alimaam caliy bnu lmadini cali bni cabdillahi bn lmadini waa shaykhu lbukhaari waana imaamu lcilal wuxuu dhihi jiray meesha imaamu axmed uu istaagay islaamka cid uu istaagtay ma jirtuu dhihi jiray markaasaa su-aal waxaa la weydiiyey abulxasanow ma xataa abubakar baa la yidhi wuxuu yidhi xataa abubakar maxaa yeele wuxuu yidhi abubakar xilliguu uu murtadiinta la dagaalamayay dad garab istaaguu haystay buuhi laakiin imaamu axmed dad garab istaaga ma helin buuhi ayib abcan hadalkaasi wuxuu uun tilmaamayaa mowqifkii qiimaha badnaa ee imaamku istaagay laakiin way jireen culimo kaleoo fara badan oo mowqifkaa imaam axmed oo kale istaagay qaar la laayay baaba jiraba oo aan aan badbaadinba calayhim raxmat ullahi jamiica fitnadaasi markii laga soo baxay iyo fitnadaasi markay dhacdayba imaam axmed uu caam baxay horeyna caan buu u ahaa kadibna wuxuu laqab looga dhigay imaamu ahli sunna waljamaaca ilaa markii dambe uu noqday manhajka sunnada ah dadka ku abtirsada ayuu wuxuu u noqday qudwa yacni iftiin ay fiirsadaan dadka jidka ka leexdo ahlulfiraqa iyo daallada firaqda daalladana wuxuu u noqday imtixaan buu ku noqday marka wixii intaa ka dambeeyey siay aimo badan tilmaamayaan jacaylkiisa iyo jidkiisaoo la raaco iyo e, sunnadii uu ka tegay oo la xoojiye iyo imaam axmed in lagu abtirsado baa waxay ahayd wixii intaa ka dambaysay sunnanimay tilmaamaysay ninka jecel baa sunni ahaa ninka nacabna calaamad waxay ahayd lagu garto ahlulbidaca marka wuxuu ahaa kaanat kaana e, mixna fitna liahli lbidac buu ahaa marka imaamu sunna imaamu ahlusunna waljamaca sidaas weeyaan waa ka uu leeyahay alimaam abulxasan alashcari ibaanada muqadimadeeda hadalaadu qiimo badan buu tilmaamaya oo uu leeyahay alimaamu axmed caleyh raxmat dariiqiisii baan raacaynaayo markaasuu aad u ammaanaya yani waa taqriiban waa aad buu uga dambeeyey abulxasan alashcari ma soo gaadhin a'immadaas muusan soo gaadhin ayib almuhim imaam axmed caleyh raxmatullaah kutub fara badan buu ummadda uga tegay oo dhaxal siiyey kitaabkana ka mid ah kii aan soo akhrinay baa ka mid ah kutubtiisa waxaa ugu weyn kitaabka la yidhaahdo musnadka laakiin keligii maaha zuhdi buu leeyahay fadaa'il usaxaa buu leeyahay alcilal wa macrifat rijaal buu leeyahay wuxuu leeyahay muxuu ahaay kutubulmasaa'il kutub la yidhaah kutubulmasaa'ilkaasi waxa weeyaan waa su'aalo ay ardadiisii weydiiyeen kadibna uu ka jawaabay ardo fara badan baa mar kale masaa'il imaam axmed way fara badan yihiin ardadiisii kadibna su'aalihii baa la qoray ayib kutub fara badanoo noocaasaa ah buu leeyay imaam axmed caleyh raxmatullah wuxuu geeriyooday imaam axmed caleyh raxmatullah wakhti dheer iyo cimri dheer oo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu wanaag iyo khayr uu e, runtii ku camiray e, kadib wuxuu geeriyooday maalin jumco ah oo waafaqsan bisha rabiiculwal labiyo tobankeeda sanadku markuu ahaa laba boqol iyo afartan iyo kow ayuu geeriyooday caleyh raxmatullah cimrigiisuna markaa wuxuu jiray toddobaatan iyo toddoba sanuu jiray muddada iyada ah iyo cimrigaa dheer caleyh raxmatullaahi kadib geeridiisa waxay ahayd geeri laysugu yimid janaasadiisa waxay mid laga soo wada qaybgalay tirada ay ku sheegayaan kutubta tawaariikhdu inay ka soo qaybgaleen waa tiro aad u fara badan isagaa wuxuu dhihi jiray intuu noolaa ahlulbidaca wuxuu ku dhihi jiray baynana wa baynakum aljanaa'is annagaiyo idinka janaasooyinkaa noo dhexeeyuu dhihi jiray janaasooyinka leanna dadka ahlulbidaca markay dhintaan janaasadooda lama imaan jir in yaroo uun xertiisa ah ama muriidiintiisaa ah unbaa imaan jira laakiin culimmada sunnada markuu mid ka mida geeriyoodo janaasadooda iyo aaskooda waa la tegi jiray marka sidaasay noqotay caleyh raxmatullah aaskiisuna ah <clears throat> kitaabkan marka waa kitaabu raddi cala aljahmiyati wazanaadiqa saa waa loo dhigaa kutubta qaarkood waxaad ku arkaysaan waxay leeyihiin kitaabu alraddi cala alzanaadiqati waljahmiya zanaadiqaday qaarkood hormarinayaan oo waxay leeyihiin cala alzanaadiqa waljahmiya qaarna jahmiyaday hormarinayaan ayb qaar way iska gaabsanayaan qaarna way dhammaystirayaan oo waxay ku darayaan alraddu cala aljahmiyati waazanaadiqa fima shakat fiihi min mutashaabihi alqur'aani wa ta'awalathu cala hayri ta'wiilihi intaasay ku darayaan ayb kitaabku marka sida ka muuqata laba qoluu radinaya waa kutubta raddiga oo selafku ay qoreen ridwaanullahi calayhim raddiguna sidiisaba in baatilka la radiyo oo bidcada la radiyo oo wixii diinta garab marsan la diidoo la radiyo oo laga aamusin waa manhaj laga qaatay qur-aanka kariimka ah qur-aanka yaa asalu ah leanna qur-aanku markuu soo tegoo towxiidka taqriirinayo wax kastoo towxiidka khilaafsanaayoo jiray iyo wax jiri doonoo dhanna waa radiyey marka aslu yani wax weeyaan raddiga qur-aanka asal ah sidoo kale xadiistii nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxay gelaysaa baabka la yidhaahdo inkaaru lmunkar yani inkaarulmunkar baa waxaa soo goosgelaya wax kastoo diinta garab marsan in lala dagaalamo af iyo adin kolba wixii la awoodi karayo kitaabku marka kutub siyaaqa ku imaanaysu ka mid ah. isla qoladan lagu radinayo oo jahmiyada la yidhaahdo kutub fara badan bay culimmada sunnadu ka qoreen cumaan ibnu saciidin idaarimi baale alraddu cala aljahmiya muxuu ahaayey rag fara badan oo aimadii salafka ah baale kutub noocaasoo kale isku magacba yihiin ayib laba qolaa marka lagu radinaya kitaabku sida ka muuqato qolada koobaad waa nimanka la yidhahdo jahmiyada qolada labaadna waa zanaadiqada maxay yihiin wa aljahmiya waxaa la yidhaahdaa hum lmuntasibuuna ila jahmi bnu safwaan waa niman ku abtirsada oo u nisba sheegta ninka la yidhaahdo jahmi bnu safwaan isagaa loo aaneeyo aljahmiya la yidhi jahmi bnu safwaan abi muxriz waa nin reer khuraasaanuu ahaa oo aqoon badan ma lahayn wuxuu arday u noqday nin la yidhaahdo aljacdi ibnu dirham oo isaguna aqoontiisuna iska yarayd balaayo falsafo iyo muxuu ahay baadil rumaysanna ahaa ninkaasuu arday u noqdo wax ka qaatay sidoo kale wuxuu wax ka qaatay muqaatil ibnu sulaymaan nin la yidhaahdo isagana murji'ada afkaartan irijaaga asal u ah jahmi ibnu safwaan ninkan hadda loo tiirinayo qolyahan la radinayo wuxuu qora u ahaan jiray xaari ibnu surayjin nin la yidhaahdo oo zucamadii reer khuraasaan ka mid ahaa umawiyiinta ayay ku baxeen isaga iyo ninkaba kadibna waa la dilay oo waxaa lagu dilay meesha marwo la yidhaahdo sanadku markuu ahaa boqol labaatan iyo siddeed taariikhda hijrigu markay ahayd yaa la dilay marka wuxuu ahaa nin fitnaysan oo maftuun ah afkaar fara badan oo gadaal dambe faaftay oy firaqdu kala qaateen isagay ka soo jeedaa isaguna wuxuu ka qaatay baa la yidhaahdaa jacd ibnu dirham buu ka qaatay culimmadu waxay sheegaan silsiladaasi isagaa kuma eke waxaa la yidhaahdaa jacdina wuxuu ka qaatay sanad baa loo yeelaa laakiin dariiq saxa looma hayo laakiin waa la sheegaa waxaa la yidhahdaa jacdina wuxuu ka qaatay fikirkaas ama afkaartaas nin la yidhaahda abaan ibnu samcaan abaan ibnu samcaanna wuxuu ka qaatay taaluut ninka la yidhaahdo oo labiid ibnu acsamkii yahuudiga ahaa ee nebiga sixiray baa abti u ahaa taaluutkaas taaluudna wuxuu afkaarta ka qaatay labiid ibnu casam oo yahuudi ahaa afkaartan marka jahmiyada la leeyahay abtirkeedu yahuud bay ku abtirsataa baa la leeyahay oo silsiladaa saasaa loo kala qaatay bay leeyihiin culimmada qaar ka mid a ah, laakiin sanad ahaan wax sugan looma hayo laakiin waxay yidhaahdaan waqiila waxaa la yidhaahdaa wa marka jahm ibnu safwan waa ninka qolada isaga ku abtirsata weeye waxa marka afkaartoodii buu kitaabku radinaya yaa la yidhaahdaa jahmiyada marka jahmiyadu laba macnaa loo isticmaalaa aljahmiyatu tutlaqu axyaana bimacnan caam mar waxaa loo isticmaalaa macna guud baa loo isticmaalaa macnaha guud marka loo isticmaalayo waxaa loo wadaa yuqsadu biha nufaatu sifaati caama ilaahay sifaadkiisa kuwa diido oo dhan baa jahmiye la yidhaahda sifaadka ilaahay qur-aanka ku sheegay axaadiista nebiga lagu sheegay ee ilaahay tilmaamihiisa ah qolyaha diida jahmiya la yidhaahda ilaaqaasi waa caam marka yaa soo gelaya bi hada waxaa soo gelaya muctasila geli jahmiyada waxaa dhinaca ka soo geli qolyaha sifaatka qaarkood diiday sida ashaaciradoo kale sida maalan muxuu ahay maaturiidiyadoo kale sida maalan kullaabiyadoo kale sifaadkii alle qaar ka mida kuwa diiday nooc tajahumaa ku jira marka cid kastoo sifaadka alle diiday jahmiye waa lagu ilaaqaa yani isticmaalka a'immada salafka ridwanullahi calayh macno waa macno caamoo kaasoo kale ah macnona waa macno khaaso waa ilaaq khaasa yutlaq axyaanan yani bimacnan khaas oo muxuu yahay markaa wayuqsadu biha markaa waxaa loola jeedaa mutaabicu aljahmi bnu safwaan jahmi bnu safwaan dadka raacsan baa markaa laga wadaa oo aaraadiisa ku raacsan aaraadiisii faraha badnayd ka mid tahay maalan nafyu sifaat waa ka mid ilahay sifaatkiisoo la diido waxaa ka mid a alqowlu biljabri somayna soo marin jabriyada yacni waxa weeyaan in la yidhaahdo addoonku waaba qasban yahayba doonitaan iyo mashiicana ma leh xorriyad uu falkiisa iyo ficilkiisa ku samaynayaano ma waaba qasban yahay waa jahmi baa la yimid waa fikra jahmiya aljabriya afkaartiisa waxaa ka mid a ah alqowlu bifanaa'i aljannati waannaar naartiiyo jannadu inay dhammaan doonaan isagay ka soo jeedaa afkaartiisa waxaa ka mida ah ilaahay carshigiisa inuu ka sarreeyo in la inkiro afkaartiisa waxaa ka mida ah in la yidhahdo qur-aanku ilaahay hadalkiisa mehe waa makhluuq afkaartaas uu la yimid inta ku raacsan dhammaanteed kuwaasaa macno khaasa marka loo isticmaalayo jahmiye la yidhaahda marka ilaaqa caamkaana nufaatu sifaad oo dhan baa la yidhahdaa jahmiyu ilaaqa khaaskaana jahmnu safaan afkaartiisii dadka qaatay oo ku raacay oo dhan iyagoo dhan qaatayee sidaa ugu wada raacay ayaa jahmiye la yidhaahdaa labadaba waa loo isticmaalaa labada isticmaalba way jiraan ayb taa waa jahmiya alraddu cala aljahmiya jahmiya yaa la yidhaahdaa waan qeexnay qolada labaad ee kitaabka lagu radinaya waxa weeyaan azanaadiqa zanaadiqa yaa la yidhahdaa wa azanaadiqa kelimadu waa kelimo wadar ah waa jamac mufradkeeduna waa zindiiq zindiiqana waxaa la kelimo asalkeedu aan carab ka soo jeedin waayo kelimatu zindiiq waa lafdi aan qur-aankuna isticmaalin sunnada nebigana aan ku imaanin luqaddii carabigeed asalka ahaydna zindiiq iyo zandaqa kelimadaasi kelimo asal ku ah maaha luqaddii carabiga ahayd waa kelima farisiya waa kelimaha asalka ka soo jeeda furs baa isticmaali jirtay ka waa la carabiyeeyey soo kelimaad ma jiraan aan luqadda asal u ahayn oo luqado kale ka soo jeeda laakiin luqadda lagu daro marka dambe oo ka mid noqdo kuwaasay ka mid tahay saas way marka waxaa la yidhaahdaa muxuu ahaaye zindiiqa waxaa la yidhaahdaa waa midka qur'aanka iyo sunnada munaafiqa loo yaqaano waay munaafiqow yaa tahay munaafiqa somaynaan soo sheegay markaan kitaabkii hore aynu muxuu ahaaye daraasaynayay alladii yudhiru اlslaama wayubtilu اlkufra ruux islaamnimona muujisanaya salaadihii tukanaya sakadii bixinaya islaamnimadii ka muuqato laakiin qalbigiisa gaalnimo ku jirto gaalnimo qarsanaya hada huwa الzindiiq الzindiiq huwa اlmunaafiq sidaas weeyaan zindiiqa marka la halla eray bixiyo iyo asalkiisu see ku yimid iyo madaahibtii waa hore la dhihi jira waa mid laakiin isticmaalka culimmadu iyo fuqahadu markay zindiiq ka hadlayaan waa ruux islaamnimona kor ka muujisanayo hoosnimo hoostana gaalnima u qarsoonta kaasaa zindiiq la yidhaahdaa waa mulxidka ama diinlaawaha korna islaamnimo ka muujisanayo kaasaa zindiiqa la yidhahda sanaadiqadaasi marka waxay ku badan yihiin firaqdan luntay ee jidka ka leexatay bay ku badan yihiin marka laga reebo nimanka la yidhahda khawaarijta khawaarijtu inta badan zanaadiqa ma lahayn leanna khawaarijtu way niyo fiicnaayeen soo ma aqoon darro iyo waxaa ku dhacday uun aqoon darro iyo faham xumaa la leexatay laakiin niyadoodu way fiicnayd firaqda raafidada iyo muctasilada iyo jahmiyada ayaa waxaa ku badan oo ku dhex dhuunta qolyahan zanaadiqada la yidhaahdee diin la'aanta ah wuxuu ku leeyay anigu muctazili baan ahay laakiin ictisaalka waa ku dhuumanayaae waa uurka gaal lah si uu marka islaamka uu u dumiyo ama falsafo ugu keeno intuu falsafo keeno islaam isaga dhigo kadibna islaamka uu burburiyo oo hoos uga dumiyo ayuu marka wax weeyaan wuxuu tabaninayaa magac ka mida magacyada firaqda wuxuu leeyahay anigu shiici baan ahay weliba zanaadiqadu waxay aad ugu badan tahay shiicada raafidada leanna madhabka tashayuca asalkiisaba zindiiq baa sameeyey waa ninkii la dhihi jiray cabdulaahi cabdullaahi ibnu saba alyahuudi fikirka tashayuca asalkiisuba waa zandaqo waa islaamnimo la muujisanayo aalubeyd loo hiiliinayo oo la muujisanayo afka laga sheeganayo iyo hoostoo lagu qarsanayo gaalnimo la doonayo in islaamka lagu baabi'iyo marka waxa weeye zanaadiqadu qolyahaasaa la yidhaahdaa labada qolaba marka imaamku caleyh raxmatullaahi kitaabka waa kaga hadlaya labada qolo waxay ku kala duwan yihiin waxa waaye qolyahan zanaadiqada ah ujeeddadooda iyo qasadkoodu waa diinta leexinteeda iyo baabi'inteeda jahmiyada laakiin waxaa ku dhex jira dad fara badan oo iska niyad fiican laakiin afkaartu la khaldantay ah, niyadoodu waa iska fiicanta oo qaar islaamka dumiya iyo uurkoy gaalo ka yihiin iyo ma wada aha sidaas daraaddeed zanaadiqada iyo jahmiyadu way kala macno duwan yihiin way dhici kartaa inuu jahmi yahay zindiiqna yahay macnaheedu waxa weye laysa kullu jahmiyin ah, indiiqan walaysa kullu zindiiqin jahmiya saas weya lakin mumkin an yakuuna jahmiyun zindiiqan wa an yakuuna zindiiqun jahmiya saas way maanaa marka ma kala laazimayaan wa cala hada alasaasu markuu doonayaa imaamku inuu labadaba ku wada radiyo ayib meesha uu doonayo imaamku inuu marka xoogga saaro kitaabku xoogga saaraya waxa weeye zanaadiqada iyo jahmiyadu qur-aanka kariimka maadaama uu yahay master laysku waafaqsan yahay in nolosha laga qaato caqiidada laga qaato oo cibaadada laga qaato waxay isku dayeen qur-aanka lafdigiisa ma inkiri karaan lafdigiisa aayaddani qur-aan ma aha ya ma dhihi karaan siday axaadiista ku sameeyeen oo kale axaadiistii nebiga intay dhex galeen bay yidhaahdeen kuwani ma jiraan axaadiista axaada lama deliishan karo laakiin qur-aanka kuma samayn karaan maadaama qur-aanka lafdigiisa ayna duri karin maxay sameeyeen marka waxay sameeyeen qur-aanka macnihiisa inay leexiyaan marka yuxarifuuna alkalima can mawaadicihi maqsuudkii ilaahay ugu talagalay ee qur-aankan laga lahaa iyo macnihiisii saxdaa inay leexiyaanoo duwaan bay ku talagaleen taa weye marka imaamku meesha uu doonayo in uu radiyo oo uu la ka hadlo macnaha ayib saas daraaddeed baa wuxuu yidhi fii maa shakkat fiihi zanaadiqadaa iyo jahmiyadaasi radintooda maxaa lagu radinayaa fii maa shakkat wixii ay shakiday dhexdii oo ah min mutashaabihi alqur'aani qur'aanka midka shabaha ah midka dheh gashan wa ta'awalathu ay fasirtay calaa hayri ta'wiilihi tafsiirkiisii midaan ahayn ay ku fasirtay yacni tafsiirkii saxda ahaa midaan ahayn oo baatil ay ku fasireen qur'aankana midka ay aadeen waa midka mutashaabiha ah qur-aanku inuu laba u qaybsamo mutashaabih iyo muxkam qur-aanka laftiisaa inoo sheegay fii suurati ali cimraan allah tabaaraka wa tacala wuxuu yihi huwa aladii anzla calayka alkitaaba minhu aayaat muxkamaat huna umu اlkitaab wa ukharu mutashaabihaat faama aladiina fii quluubihim zayqun fayatabicuuna ma tashaabaha minhu ibtigaءa alfitnati waibtigaءa ta'wiilih wma yaclamu ta'wiilahu ila allah wاlraasiquuna fi اlcilmi yaquluuna aamana bih kullu min cindi rabbina wamaa yadakaru ila ululalbaab alle waa midka kitaabka soo dejiyey oo nebi maxamedow korkaaga ku soo dejiyey qayb ka mida kitaabka waa aayaad muxkamaad waa aayaad la sugay macnahooda muxkama bimacnaa macnaheedaa cad waay kuwa macnahoodu cad yahe muxkamaadka ana hunna ummulkitaab kitaabka qur-aanka iyagaa asalu ah waa siduu qur-aanku u badan yahay waana asalka loo soo noqon oo mid kasta oo la fahmi waayo iyadaa loo soo celina asalku waa waa asaaska loo soo laabanayo waay hunna ummu lkitaab qaybta labaad ee qur-aanka ka mida waa ukharu mutashaabihaat aayado kalena waa mutashaabihaat mutashaabiha waxaa la yidhaahdaa wixii dheh gashan wixii uusan macnihiisu caddayn ama macnihiisu kaa dhehgaloo kaa qasmo baa waxaa la yidhahdaa mutashaabih tashaabuh waa laba ama aayaddan macnaheedii lafahaanteedaa kuu caddaan waayo ama aayaddan iyo aayad kalaa fahamkaaga iska hor yimidood kala hagi kari weyde waa mutashaabih baad leeda marka ayib mutashaabiha marka wa ukharu mutashaabihaat labadaa wey marka labadaa qur-aanku u qaybsamo aayadihiisu u qaybsamaan ayuu rabbi tabaaraka wa tacaala marka sheegay dadkuna inay laba u qaybsan yihiin fa ama aladiina fii quluubihim zayqun dadka qalbigooda uu leexadku ku jiro dadka quluubtoodu leexsan tahay oy baatilka iyo xumaanta u leexsan tahay fayatabicuuna maa tashaabaha minhu qur-aanka qaybtiisa dheh gashan aayaadka macnahoodu uusan caddayn kuwaasay raacayaan kuwaasay shaqo ka dhiganaya kuwii cadcadaana waa ka tegayaan maxay u raacayaan ibtiqaa'a alfitnati fitnay raadinayaan inay dadka ku fidneeyaan wabtiqaa'a ta'wiilihi xaqiiqadiisana way raadinayaan ama tafsiirkiisa xaqiiqadae dhabta ana waa raadinayaan ayib yacni wax weeyaan ta'wiilka waxaa laga wadaa alxaqiiqa alatii ya'uulu ilayha xaqiiqada dhabta ah ee uu ku dhammaanayo ee alla uu leeyahay ee ka qarsoonna waa raadinaya mana gaari karaan way maanaa wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allah xaqiiqadaa ay raadinayaan iyo tafsiirka ay raadinayaanna ma oga alla mooye cid kale ma oga meesha maxaa ka muuqda haddii halkaa lagu istaago oo la yidhaahdo wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allah waalraasikhuunana markaa laga dhigo jumlo bilaabanaysa laga dhigo waxay noqonaysaa mutashaabiha ilaahay baa cilmigiisa khaas lah qur-aanka qaybtiisa mutashaabiha ee halkan lagu sheegay macnaa wax weye ilahay unbaa garanaya qayb qur-aanka ka mid oo noocaasina way jirtaa oo aan la aqoonin macnaha laga wado ama xaqiiqadeeda baan la garanayn maxaa ka mid a ah? hmm? waxaa ka mid a ah xuruufta muqatacada ah ee suwarka lagu bilowdo taaha iyo yaasiin iyo kaaf haya caynsaad iyo aliflaam miim iyo aliflaam raa iyo xaamiim iyo lama yaqaano soo ma marka ninkii fitna raadiisa meeshanuu macno ka raadinoo intuu macno u samaysto isagu u rabo buu dadka ku qaldi marka wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allah waxaa la mid a xaqiiqadiisa waxyaalahaan la garanayninoo qur-aanka ka mida waxaa ka mida ilaahay sifaadkiisa qur-aanku sheegay kayfiyadoodii qaabkay u yaallaan macnaha garannay ilaahay carshiguu ka sarreeyaa garannay ilaahay maqal buu leeyahy oo arag buu leeyahy oo weji buu leeyahy oo yad buu leeyahy waa qirayna laakiin xaqiiqadoodu iyo kayfiyaday u yaallaan miyaan garanayna wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allah waay soo maa yani waa mutashaabih mustaxkim ah waay ah, mustaxkim fi tashaabih waay noocaasoo kale marka laga wado qur-aanka qaybaha noocaasoo kale ah maalan jann iyo naar baa laga warramay waxbaa laynooga sheegay laakiin xaqiiqadooda dhabta ah ilahay unbaa og soo maa laakiin annaga waxbaa nalooga sheegay aan ku fahmi karno wahaakada wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allah marka lagu istaago mutashaabiha cilmigiisa ilahay buu khaas ku yahay waana qira'a ka mida qira'aadka yani muxuu ahaay quraada oo in halkaa lagu istaago waqfi laazim ah kadibna la bilaabo wاlraasiquuna fi اlcilmi yaquuluuna aamana bihi qiraa'ada labaadi waxa weeyaan inaan lagu istaagine la wasliyo oo la yidhaahdo wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allahu wاlraasikuuna fi lcilmi laysku qabto maxay noqonaysaa marka mutashaabiha fasirkiisa ilaahay baa garanaya culimmada diinta ku xididaystayna way garanayaan marka muxuu noqonayaa waa mutashaabih nisbi ah ama idaafiyaa la yidhaahdaa soo ma dadka qaarkood buu ka dhehgeshan yahoon fahmaynin laakiin culimmada raasikiinta iyaga agtooda mutashaabih ma ah waxay la mid tahay xadiidkii nabiga sal lla lay wasalam ee ahaa muxuu alxalaalu bayinun waalxaraamu bayinun wa baynahumaa umuurun mushtabihaat maxaa ka dambeeya laa yaclamuhunna kaiiru min annaas dadka in badanoo ka mida ah ma ay oga maxaad meeshaa ka fahantay ya in yar baa ayaga garanayo agtooda uusan mutashaabih ka ahayn tanna waa sidiioo kaleo raasikhiinta cilmiga ku xididaystee culimmada agtooda mutashaabih kama aha iyagu way garanayaan macnahana waa fahmayaan laakiin caamada iyo kuwo kaloo badan baa agtooda mutashaabih ka tahay mutashaabihha noocaasa waa midka la yidhahda marka almutashaabih annisbi baa la yidhahda ama almutashaabih alidaafi baa la yidhahda dadka qaarkood marka loo fiiriyo unba mutashaabiya laakiin asal ahaan mutashaabi uma aha sidaa marka la yidhaahdo waa marka marka qiraa'ada la xidhiidh waa qira'ada xidhiidhinayso wamaa yaclamu taawiilahu ila allah waalraasiquuna fi lcilmi laysku xidho marka sidaas weyaan qaybteebuu marka imaamku ka wadaa waa qaybtan dambe mutashaabiha nisbiga ah tashaabuhu wuxuu ka galay nimanka la yidhahda jahmiyada iyo zanaadiqada shaki baa galay qur-aanka aayaadkiisii baa ka dhex galay way ka qasmeen fahamkii baa la qalloocday laakiin culimmada raasikhiinta agtooda aayaadkan soo socdae kitaabka uu ku sheegi doona agtooda ayaga mutashaabi maaha aha inayn ahayn maxaa kutusaya imaamka laftiisaaba aayad aadad intuu u qaatay buu fasiray markuu keenay iyaga shubhadoodii iyo qaabkay wax moodeen ama ay la noqoto iyo qaabkay u qalloociyeen markuu sheego iyo wuxuu leeyahay aayadda sida tafsiirkeeda saxda waa sidaa somagar marka isagu wuu gartay culimmada sunnaduna waa garanayeen laakiin qoladan ayaa agtooday mutashaabi ka tahay saas daraaddeed waa mutashaabiha idaafiga ah ama mutashaabiha nisbiga ah kaa weeye aayaadka uu keeni doono ee uu sharxi doono qolyahaana la qalloocday isagoona uu sixi doono imaamku calayh raxmat ayib taa waa middaas oo masalada tashaabuha ee uu radin doono qolyahaas uu ku radin doono ayib tashaabuha raaraacitaankiisa aayaadka mutashaabiha ama mutashaabi nisbi ha noqdo adiga markaa ha kuu caddaan weyda aayadda macnaheeda ama mutashaabiha cilmigiisa ilaahay uu khaaska la ha noqday marba haddii tashaabuh galo waxa fiican inaad muxkamka u celiso wixii cad ood macnihiisa garanayso kaa qaado kanna intaad cilmigeeda ka helayso ha sii raacraacina ka gaabso cid kuu caddaysa raadi laakiin ha iska derderin ha iska qasbanin ilaahayna muxuu ahaay ha ku been abuuraninoo qur'aankiisa si qalada ah ha u fasirin nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi dadka noocaasi qur-aanka mutashaabihiisa raacraacay oo shaqo ka dhiganaya si ay dadka ugu lumiyaan waa ka digay nebigu sal lla alay sl iska jira buuri fi saxiixi lbukhaari waxaa ku sugan min xadiidi caaisha inuu nebigu wuri sal lla alay wasalam ida ra'aytum aladiina yatabicuuna ma tashaabaha minhum faulaa'ika aladiina sama allahu faxdaruuhum markaad aragtaan qur-aanka mutashaabihiisa dad raacraacaya oo dabagelaya oo uruursanaya oo muxkamkiisiiyo qur-aankii caddaa intuu ka leexdo meenaha wax ka raarraadsanaya kuwaa markaad aragtaan waa kuwii ilaahay magacaabay oo sheegaye iska jira buu rasuulku yidhi salawatu rabbi waslamu caleyh kuwa alla sheegay maxaa laga wadaa ya fa ama aladiina fii quluubihim zayqun kuwa alla yidhi waay ah. kuwaa quluubtoodu leexsan tahay wey kuwaa iyagaa macnaha ee naska cadna ka leexanaya mid kaleetana wax ka raarraadinaya siday danahooda iyo ujeeddada markaa iyagu ay wataan ay ugu gaadhaan macnaha oy dadka ugu lumiyaan cumar radi allahu tacaala canhu arda waa kii u yimid maalin maalmaha ka mida nin la dhihi jiray sabiiq ibnu cislin oo ahaa dadkan qur-aanka mutashaabihiisa raacraaca dad waxaa jira mogta imtixaanan oo su'aalo badan oo jidkaa cadba uusan u caddayn oo isagu meelo laalaaban wax ka raadiyo isaguna inta badan waa fidnoobaa dadkana waa fidneeya marka nin nooc ahaan jiray ninkaa la yidhahdo sabiiq ibnu cislin cumar ibn radi allahu tacaala canhu buu u yimid markaasu wuxuu ku yidhi wadaariyaati darwan maxaa laga wadaa wadaariyaati darwan war maxaad ahayd buui magacaa buu ku yidhi markaasu wuxuu yidhi cabdullaahi baa la dhaha bui cabdullaahi sabiiq baan ahay buui addoonkii ilahi baan hortahay buui magacayguna waa sabiiq cumar markaasuu yidhi wa ana cabdullaahi cumar buui aniga laftaydu addoonkii ilahi baana cumarna waa lay dhahae iska qaba buui wa darabahu darba shadiid madaxuu ka garaacay marka ah, wuu tumay siduu madaxa uga garaacaya ul gaabamuu wadan jiray cumar radi allah dura la yidhahdo dira la yidhahdo ushaasuu ku tumi jiray wuxuu garan waayeyba madaxasuu ugala dhacay ilaa uu markii dambe yidhaahda yaa amiira almu'miniin wixii madaxa igaga jiro dhan iga baxay iga daabu ah. marka yani waxa weeye salafku ridwan khaasan saxaabada iyo nidaamkii awooddii iyo dadka noocaasee waxsaa u raaraadiya yani mushaabaadka dabagalaya lama dayn jir waa la tumi jir saas way macnaha marka masaaisha way masaaisha uu ka hadli doono laba mas'alo wey marka waxyaalaha uu ka tilmaami doono midna waa qolyaha jahmiyada oo aayaadka leexiyey macnahooda midda labaadna waa aayado ay isku garaaceen oo yidhaahdeen way iska hor imaanayaan sida dad waxaa jira qur-aanka iska hor keena oo yidhaahda aayadii qur-aankiinu waaba iska hor imaanayaaba waa isburinayaaba marka aayada ay isku hor keenoon isku garaaceenna wuu kala hagayaa imaamku aayada ay macnahooda leexiyeenna macnahoodiibuu saxayaa intaabuu ka kooban yahay intaa kadib kitaabka haddaynu furfurnay tarjamadiisa iyo waxaan u jeedaa eh, magiciisa iyo dadka lagu radinayo iyo ujeeddada waxaa inoo laaban inaynu iyadana taabanno imaamka kitaabkan la leeyahay alraddu cala aljahmiya waazanaadiqa imaam axmed ma leeyahay mise ma laha hadal baa la geliyey rag baaba yidhiiba kitaabkan imaam axmed maba lahaba nin baa intuu alifay buu magiciisa ku qoray oo ku been abuurtay halkaa rag baa maray inta aan aragnay naqli sax ah waxaa ugu horeeyey taqriiban kitaabkan imaam axmed waa lagu been abuurtay waxaa laga soo naqliyaa alimaam aldahabi calayh raxmat ullah siyar aclaami nubalaa tarjamada imaamu axmed markuu ka hadlayo ayuu wuxuu keenayaa kitaabkan alraddu cala aljahmiya markaasaa wuxuu leeyahay mowduucun cala abaa cabdillaah abi cabdillaah kitaabka waa kitaab la dejiyey oo lagu been abuurtay imaam axmed buu leeyay maxaa yeele faina alrajula kana taqiyan warican laa yatafawahu bimili dalika wuxuu leeyahay imaamku wuxuu ahaan jiray nin alla ka cabsi badan oo xalaal miirad badan waxaan kitaabka ku yaalana kumaba hadli karuu leeyay imaamudahabi markuu intaa yidhi kadib baa wuxuu yidhi walacallahu qaalahu inuu yidhina waa dhici kartaa buuri meeshaa maxaa ka muuqda marka dahabi inuusan hubin kitaabkan inuusan lahayn axmed ma hubo laakiin wuu u badinayaa inuusan lahayn inuu leeyahayna waa dhici kartaa buu leeyahy waa mutaradid marka hadalka imaamu dahabi bay ragga qaarkood qabsadeen oo waxay yidhaahdeen kitaabka imaamku ma lahaa waxa ugu weynay u cuskadeenna waa dhowr qodob qodobka koobaad waxay leeyihiin kitaabka sanadka lagu wariyey waxaa ku jira nin majhuul ah oo la yidhaahdo alkhadir ibnu nin majhuul ah sanadka kitaabka ku jira lagu wariyey majhuulna hadda waa daciif soo maa saas daraaddeed ariiqa kitaabka lagu wariyey waa daciif ma sugnay dheh ayib arrinta iyadaa iyo shubhadaas kitaabka dariiqa lagu wariyo waa daciif waa laga jawaabay waxaana lagaga jawaabay imaam ibnuqayim caleyh raxmat ullah ayaa jawaab qiimo badan ka bixiyey kitaabkiisa ijtimaacu ljuyuush ayuu baxi qiimo badan ku sameeyey oo kaga jawaabay shubhadaas jawaabtiisuna sida waa kow wuxuu yidhi ninkaa la yidhaahdo khadir haddii la garan waayey ood garan la'dihiin waxaa gartay khallaal khalaal waa ardaygii ardadii axmed waa ninka kitaabka warinaya waa khalaal baa ka wariyey khalaalna wuu gartay buu leeyahy hadduusan garanaynina muusan ka wariya laakiin ibnuqayim waxaa la yidhi intaasi kuma filno warinta inuu ninku sheekh wax ka wariyo macnaheedu ma aha inuu ninka uu tawhiiqiyey ma aha warinta iyo waxay kale tahay ninkani waa iqa inuu yidhaahdo iyo warintu way kala duwanta laakiin jawaabta kale ka fiican baa waxay leedahay oo uu leeyahay calayh raxmat ullah kitaabka sida uu sheegayo khallaal laftiisa kitaabka wuxuu waxaan ka qoray buu leeyahay cabdullaahi ibnu axmed oo axmed imaam axmed wiilkiisii ah fartiisii baan anugu ka qoray buuidhi cabdullaahina wuxuu ka qoray buu yidhi fartii aabbihii buu ka qoray buu yidhi marka imaamku markuu kitaabka qoray ardaygiisii oo wiilkiisiinoo cabdulaahi abaa ka sii qoray isagana ka guuriyey khallaal wuxuu leeyahay aniguna waxaan helay qoraalkii cabdulaahi bn abi axmed fartiisii baan helay oo aniguna ka guuriyey noocaa maxaa la yidhahdaa cilmiga musalaxa maxaa la yidhahdaa wijaada la yidhaahdaa saas wa alwijaada waa inaad kitaabkii hesho isagoo qoran fartanna ay tahay far aad garanayso wijaada la yidhaahdaa wijaadadaasi waxay ka mid tahay marka turuqda iyo jidadka wax lagu wariyay ka mid tahay marka qoraalna wuu ku helay kitaabka isagoo qoranna wuu soo gaadhay laakiin qoraalkaas keliya inuu ku kaaftoomo ma jeclaysanina wuxuu jeclaystay sanadna inuu u yeesho kitaabka oo markaasuu ku wariyey ariiqa khadir ibnu muhanna buu ku wariyey marka khadir ibnu muhanna majhuulba ha ahaado laakiin kitaabka ariiqulwijaadana waa lagu wariyey soo mid lamaad ma ah midda saddexaadi waxay tahay iyadana oo ibnu qayim uu sheegay caleyh raxmat ullah dariiq saddexaad baa jira alimaam alqaadi abulxusayn ibnu lqaadi abi yacla ayaa isaguna wuxuu sheegay dabaqaat alxanaabila wuxuu leeyahay qara'tu fii kitaabi abi jacfar muxamed ibni axmed ibnu saalix ibni axmed ibni xambal ayaa waxaan akhriyey buu yidhi inuu yidhi qara'tu calaa abi saalix ibni axmed hada alkitaab wa qaala hada kitaabun camilahu abii fii majlisihi wa fii riwaayati fii maxbasihi bimacnaa waxa weeye wuxuu leeyahay abu jacfar muxamed ibnu axmed ibnu saalix ayaan ku dul ahriyey buui yaan kitaabkiiyaa waxaan ka akhriyey buuhi kitaabkiisa inuu yidhi waxaan ku dul akhriyey abu saalix ibnu axmed axmed wiilkiisi waxaan ku dul akhriyey buu yidhi kitaabkanaan ku dul akhriyey waa kitaabkee kitaabkan alraddu cala aljahmiya ayaan ku dul akhriyey buu yidhi wiilkii uu dhalay axmed oo saalix isagana ah markaasuu wuxuu yidhi markaan ku dul akhriyey kitaabkani waa kitaabkii aabbahay qoray xabsiga intuu ku jiray buuna qoray buu yidhi maxaan haynaa marka soo dariiq kale ma oo axmed wiilkiisii saalix uu qirayo kitaabkan inuu aabbihii qoray xilligu qorayna weliba uu ahaa xilligu xabsiga ku jiray soo ma marka ariiq isaga oo qoraalana waa la helay oo wijaado ah ariiq kaleeto oo wiilkiisii qirayana waa la helay ariiqa kale marka sanadkiisa majhuulka ku jiraayay dhib ma keenayo marka intaasoo jawaabood waxaa dheer oo iyadana ibnulqayim uu ku daray caleyh raxmat ullah kitaabkan imaamu axmed atbaacdiisii iyo culimmadii ka dambaysay in badan oo ka mida aragtay wax ka guurisay imaamkana u tiirisay axad ka mida oo yidhi kitaabkan axmed ma lahana ma jiraan waxaa ka mida ragga ka guuriyey abu yacla fii kitaabi ibطaali الta'wiil axmed buu kasoo kitaabkan wax kasoo nuquushiisa qaar ka miduu ka soo guuriyey waxaa ka mida ibnu caqiil waxaa ka mid ah maala imaam albayhaqi caleyh raxmat ullah baa nuquul qaarkood ka soo kooriyey axmed buu u tiiriyey waxaa saxiixiyey axmed ibnu taymiya iyo ibnulqayim iyo xanaabilada dhammaantood kitaabka waxay u ictiraafeen inuu leeyahay alimaam axmed ibnu xambal caleyh raxmat ullah bal wuxuu leeyahay walam yusmac min axadi min mutaqadimii asxaabihi walaa muta'ahiriihim طacnun fiihi asxaabu axmed raggoodii horiyo kuwa dambatoona axad ka midoo kitaabkan duray lama hayo buui sidaasoo kaleu ibnu taymiina leeyay hadalkaa ibnuqayim baa iska leh almuhim qolyaha kitaabka wax ka sheegay oo yidhi axmed ma laha warkoodu waa war aan jirin waay dariiqa kitaabka ku sugnaadayna waa ariiq dhowr dariiq wijaadada ariiqa majhuulku ku jiro iyo ariiq ardaygii sheekh waxaan u jeedaa wiilkiisii axmed ee saalix uu leeyahay aabbahay baa kitaabka qoray intaa markii laga yimaado kadib shubahaad kaloo sheegsheegaan waa jiraae laakiin intaanan ku gaabsanno kitaabka asal ahaan waa suganya dooda la geliyey inuusan axmed lahaynna dood saxa ma aha kitaabka muqadimadiisa uu imaamku bilaabi doono insha allahu tacala ee uu ka bilaabi doono alxamdu lilahi aladii jacala fi kulli zamanin fatratan min alrusuli baqaaya min ahli lcilmi halkaa hadalka ka bilaaban doona insha allahu tacaala ayuu kitaabkeen darsigeennu berri ka bilaaban doonaa intaasi waa muqadimo ku saabsan imaamka kitaabka iska leh iyo kitaabka magiciisa in la fahmo oo la furfuro yaa lagu radinayaa dadkan laga hadlaya maxay yihiin iyo sidoo kaleeto kitaabka sugnaantiisa imaamku ma leeyahay mise ma laha inaynu waxayr isdul taagnay intaa kadib iyo kitaabkii berri inoo bilaaban doona insha allah tacala hada bilahi towfiiq wsali allahuma wslm wbaarak cala nabiyina mxamed wala ali w saxbi